بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بين آيات لما بقول يسدين سورة الشعراء آخر كذا الله سيمري إلى آيات أفر يطبا سورة النمل in sha allahu tacaala waxaa inoo dambeysay afa bicadaabina yastacjiluun markay nabiga u yimaadeen ay yidhaahdeen waxaana hadaad iyo jeer nagu cabsiiso bal wuxuun ka mid wuxuun ka mida keen afa bicadaabina yastacjiluun afara'ayta in matacnaahum siniin muddo dheer haddaanu raaxayno cadaabku uuna ku dhicin dabadeedna uu cadaabku u yimaado muddadii dheereedee loo raaxayey maxay u tari wamaa ahlaknaa allah wuxuu leeyahay wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min ilaa on halaagnaysaan lahaa waxaa u sugnaa mundiruuna kuwo u diga digraa waanin darteed bay ugu digayeen alla waaninayo wamaa kunaa aalimiina kuwo gardaranna ma nihin buu alla subxaana watacaala markaan halaagnay alla subxaana watacaala qaryo kasta oo la halaagay dignin la-aan laguma way xataa nabcaa fiihim rasuula lama halaago inuu allah subxaana watacaala digniinta horreysiiyo lama halaago inagana waa sideeno kale oo culimadeena digniin ina siinaysa marka saasaynu khayr badan ku helayna waa la waaniyey qaryo kasta oo la halaagay munzir baa loo diray waa la waaniyey marka allah qaryadii markaan u diray wax u diga inaan halaago iyagu xaqii diideen daalimkumihi buuhi alla subxaana watacaala wamaa halagnaa ma anaan halaagin min qaryatin magaalo ilaa aan halaagnaysa lahaa waxaa usugnaa munziruuna kuwo u diga dikraa waanin darteed iyay ugu digayaan wamaa kunaa mana nihin buui ala aalimiin haddaanu halaagnay wamaa tanazla qur-aankii kariimka ahaa wamaa tanazalad lama soo degin bihi qur-aanka ashayaaiinu ah shaydaamuhu lama soo degino iyagu ma keenin ruuxulamiin baa keenay wamaa ymbaii umana haboona lahum iyaga oo dabcigooda iyo dabciga qur-aankaa maxaa yeelay inahum iyagu can isamci maqalka lamaczuuluuna waa laga fogayey bu allah subxaana wa tacaala qur-aan kariimka ah sida gaaladu sheegayaan wax shaydaan ahoo la socday qur-aanka kariimka ah ma jiro suuragalna maba ahoo shayaadiintu dabeecadoodu waa ifsaad qur-aankuna wuxuu sheegayaa cadli iyo wanaag buu sheegaya dabcigoodaba uma cunamo lamaba qabsan karaan qur-aanka mabana awoodaan inay qur-aanka soo agmaraan ma awoodaan maqalkaba waa laga fogeeye wy intii nabiga ka horeysay shayaadiintu hawaday ka soo xadi jireen wax fara badan yay ka soo xadi jireen halkii xadbo ay u keenaan ay shayaadiintooda dhulka joogto u waxyoodaan boqol intaasoo beenood bay ku darayeen ugu yaraan boqol beenood bay ku darayeen marka kuwani qur-aanka kariimka ma awoodaan umaba dhowoba meesha qur-aanka ka imanba qalbiga nabigaa si toosa loogu soo shubaya wamaa tanazalad lama soo degin bihi qur-aanka ashayaadiinu shaydaamuhu lama soo degin oo lama soconin wamaa yenbaqii umana cunnamo lahum iyaga qur uma cunnamo oo qur salaax iyo wanaag buu sheegay iyaguna dabeecadooda waa dhaqan xumo weye wamaa yastadiicuuna mabana awoodaan inay qur-aanka ag maraan maxaa yeelay inahum iyagu maqalka qur lama maxzuuluuna waa laga fogeeyey nabiyulaahi maxamed waxaa lagu yidhi falaa tadcuu hala caabudin maca allahi alamciisa ilaahan ilaah akhare oo kale oo fatakuuna aada ahaato min almucadabiina kuwa la cadaabo aad kamid noqoto kuna min almucadabiin nabillahi maxamed saal laleeyahay waxaa loo jeedaa gaadhsiin dadkaa loo jeeda isaga hadalku toos uguma socdee dadka intaad sidaas wey xaaladu dadka u sheeg waa macsuum waa nabiyullaahi maxamed falaa tadcuuha caabudin maca allaahi alla maciisa ilaahan ilaah akhare oo kale oo fatakuuna aad ahaato min almucadabiina kuwa saasuu nabigu inoo soo gaadhsiinaya waandir udig baa layidhi cashiirataka qaraabadaada alqarbayna ee dhow wakfid u dabci hoos ugu dhig janaaxaka garabkaaga liman itabacaka qofkii ku raaco min almuminiina ah. fa in casawka dadku haday ku diidaan faqul waxaa tidhaa inii anigu beriun beri baan ka ahay mimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan beri baan ka ahay kudhi nabilahi maxamed cashiiradaada udig baa lagu yidhi marka risaaladiisu caan bay ahayde cashiirada udig waxaa loo leeyahay cashiirada dacwada ka bilow baa la leeyahay andir cashiiratka nabilahi maxamed markii aayaddu ku soo degtay intuu safa fuulay buurta safa la yidhaah ee masjidulxaraamka hadda lagu dhex daray way sayaane yidhi waa saaxiba waa saaxiba carabtaasaa waa qayladeen oo kale waryaatolahey oo kale wey waa lagu soo ururay marka war maxaad haysaabaa layii nimayo haddaan idin idhaha col baa soo socda inuu idin gala doonayo ma iga rumaysan lahaydn haabaydhin been kuguma ogeyn markaasuu yidhi inii nadiirun bayna yaday cadaabin shadiidin buu cadaab baan idinka digayaa adeerkii abulahab cabdilcuza yaa yidhi alihaadaa jamactanaa buu yidhi tabban laka saa'ir alyawm yuu ku yidhi ma waxaasaad noogu yeelay waxaa soo degtay suuratu tabat yada abilahab wa tabbaa soo degtay gabadhii mujamo ilahayduu qabay yaa soo ordo abubakar oo nabiga la jooga nabiga ma aragto waa laga qariyey dhagaxna way wadataa abubakar saaxiibkaba anigi iyo icaaye bay tiri ninkaygii caydaba ma yaqaanu yidhi abubakar mana aragto dib bay halkaa u noqotay mudamaman casayna wa amrahu abayna wa diinahu qalayna bay tii mudamam yaanu anagu caasisannahay diintiisana ma ogolin amarkiisana ma raacaynay tii gabay ba halkaa nabilahi maxamed baa yidhi unduruu kayfa sarafa allaahu canii dama qurayshin yasubuuna mudamaman wa ana muxamed bui iyagu mudamam bay caayayaan bui ana maxamed baabanahay bui isku midba ma nihin bui marka waa markaa cashiiradiisi wuu degay wuxuu yidhi yaa bani fihr yaa bani cabdimunaaf yaa bani luayi yaa bani kinaana naftiina iibsada oo cadaab ka fursada wallaahi inaan waxba idin tari karayn eedadii safiya bintu cabdimualib zubayr binu cawaam hooyadii yidhi safiya waxba kuma tari karo faadumadii uu dhalay dadka u jeclaa buu yidhi waxaa doontay weydiiyo maala laakiin waxba kuma tari karo ogaadu digniin dhabuu siiye cashiiradiisi inagana sida laynaga raba soosaa maah cashiiradiisii wataa makfa waxaa kaloo la yidhi waqfil janaaxaka garabkaaga hoos ugu dhig waxay ka dhigan tahay sida shimbirtu caruurteeda ay garabka ugu hoos qabato dhinacaagu u jilci baa laleeyahay u dabacsanow cidda ku raacda u dabacsanow dabeeco wanaagsan kula dhaqan baa laleeyahay haday ku diidaan markaa digniintaas siiso hadday ku diidaan waxaa xumaanteed camal falaysaan anu beri baanka ay ku dhibaalay yacni hala saaxiibin nabigana waxaa difaacayey qaraabadiisii dhoweyd oo abu aalib ka mid yahay yaa difaacaysa markii la go'doomiyey reer beni iyo iyo waxaa la go'doomiyey iyo reer mualib yaan wax laga iibsanin baa layidhi laga guursanin meel jabalo abuqubays dabadeed ah yaa lagu go'doomiyey adug markii dambe dad baa tashadayo warqadii gubay warqaduna intii bisinku ku yilimo intii kale aboor baaba cunayba ay kacbada dhigeen waandir udig baa nabiga lagu yidhi cashiirataka qaraabadaada alaqrabiina ee dhow waqfid u jilci u raarici janaaxaka garabkaaga liman itabacaka qofka ku raaco min almuminiina ka garabka u raarici macnaheeda waad garani u dabaco dhinacaaga u jilci weyn fain casawka hadday ku diidaan oo ku caasiyaanna faqul waxaa tidaa anigu beri beri baan ka ahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan watawakal tala saaro dacwada u tala saaro cala alcasiizi allaha qaalibka alraxiimi oo naxariista alladii allaha yaraaka ku arka xiina taquumu markaad kacayso iyo wataqalubaka gadgadoonkaaga fi saajidiina kuwa sujuudsanee tukanaya aada la tukanaysood gadgadoomayso innahu allahaasi huwa alle asamiicu ka maqlo weeye alcaliimu og wey allah subxaanahu watacaala camalkiisoo iyo wax alla wuxuu amro oo dhan waa cadli iyo khayr iyo wanaag wey nabilahi maxamed waxaa lagu yidhi allah casiizin raxiima tala saaro dacwadan xoogga leh lagu saaray ee keligaa mushrikulcarab nabi baanahay aada ku tidhi adigoon dadku kaaliyo allah baa kuu fidinaye tala saaro horta allaha tala saaro waa allaha ku arka markaad kacayso iyo markaad sujuudaysa labadaba oo dadka tukan la joogto allah ku arka wey marka xiina taquumuda qolyaa waxay dhaheen markaad keligaa tukanayso iyo jamaacada markaad la tukanaysa labadaba waxaa ka fiican in la yidhaahdo markaad salaada dhexdeeda aada isu taagayso iyo markaad gadgadoomayso marna rukuucayso marna sujuudayso marna kacayso allahaasaa ku arka kaa tala saaro bal wakti kale daay waktigaasu xataa allaha ku arkaa allaha subxaanahu wa tacaala waa asamiicu alcaliim kugu filan inaad tala saarato inaguna sidaa baynu amro tawakalta la saaro cala alcasiizi araxiim alladii allaha yaraaka ku arka xiina taquumu markaad kacayso fi salaati iyo wataqalubaka gadgadoonkaaga fi saajidiina kuwa sujuudsane tukanaya aad dhex gadgadoomayso jamaacada la tahay inahu allaha tala saara lagu leeyahay huwa samiicu ka ku maqlo wey alcaliwo weliba ku og marka allahaasi ku hadladaadin mahaye isku hadleeyo dacwada halkaa kasii wa allah wuxuu yidhi hal unabiukum ma calaa man dad tanazaluu ay ku soo degi ashayaadiinu shaydaamuhu tanazaluu waxay ku soo degi calaa kulli afaatin beenaale kulliga asiimin oo dembiile ah qowlka beenaale ka ah ficilkana dembiile ka ah yulquuna waxay u soo ridayaan shayaadiintu dadkan afaakiinta ah asamca almasbuuqa ka ay soo maqleen waagsaruhum badankoodna afaakiintu kuwa wax loo soo dejiyey iyo shayaadiintuba kaadibuuna beenaalayaal wey nabiyullaahi maxamed shaydaan kuma soo degin saaxirna maaha beenaalo maehe shaydaamuhu dadkay ku soo degaan bidin sheegaa baa la yidhi ha beenaalaha dembiilaha wey qofka qowlka beenaalaha ka ah ficilkiisuna dembiilo yahay marka intay shayaadiintu iskorkorto iskorkorto oy meel fog tagaan naar baa beriga dambe lagu dhufan iyo xabad soo maqlayaan kiibaa kii hoose usoo dhiibi kiina kii hoose iyagii marka baashi iyo baa ku dhacaysa mid beenaalo ahoo meeshan joogo oo weli baana hayle iyo dhegta u saaraya yuqarqiri bui sida digaagtu ay ququququ u tidhaahdo iyo dhegta u saari bui markaasay halkii runahaaba boqol beena ku darsanayaan bui markaasaa la dhihi bui ninkaasu waxbuuba ogyahay waa si kale wey waa kaa wey marka sida loo sameeyo jinka loo soo xaadiriyo ninbaa beri noo sheegay sida jinka loo soo xaadiriyo wuxuu yidhi horta meel baa tegi buu yidhi ah. foox iyo alaabna waad sida ood qaadan buu yidhi aadan aragna dadka waad u sheegi buu yidhi wardiga dhalamsada la yidhaahdo ee dhalamsa iyo kurdudun iyo bena waad akrii buu toddobaad kadib jinkii baa ku iman buu saa noogu sheegay sida jinka loo soo xaadiriyo waana run haddaad usii fiirsatay dee beenaalun buu jinku u nin beenaalaho wuxuuna arag waan arka yidhaah unbuu jinku imanaya hal unabikum idinka warama calaa man axad tanazalu ay ku soo degi ashayaadiinu shaydaamuhu tanazalu waxay ku soo degi calaa kulli afaakin beenaale kulligii xagga qowlka asiimin dembiilaha xagga ficilka yulquuna way soo tuurayaa shayaadiintu asamca almasmuuca waxay hawada ka maqleen yay soo tuurayaan maxay ku soo tuuri ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaahim waaarhum badankoodna shayaadiinta iyo kuwan kaleba kaadibuuna beenaalayaal wey washucaraa gabayaashu shucaradu yatabicuhum waxaa raaca alqaawuuna kuwa lunsanbaa qof shaacir hadaad aragto oo heesa ah, kuwa lunsan baa raaca alam tara ma ogaatay miyaadan arag annahum yom fii kulli waadin tog kasta oo hadala hadalkiibaa tog laga dhigayaa yahimuuna inay ku wareersan yihiin yaquuluuna inay dhahayaan maa laa yafcaluuna waxayna samayna shucarada waxaa raaca qaawuunta ninku markuu gabayaayaho heesaa yahay wuxuuna ahaynba horta iska soo saari ruux buu iska ammaani oo baadil ku ammaani ruux buu baadil ku caay ilaa bay carabtu yidhaahdeen ajbanunnaas ka dadka ugu filaysan cantaro oo kale cantaro binshadaad oo kale ay ka dhigaan geesigii la ogaa ilaa ka ugu bakaylsan xaatim oo kale ay ka dhigaan yyyy samaynayan waxaan jirin bay soo qaad ninbay geesi ka dhigi hadduu doono wuxuu dhii khamri baan cabay kanaan sameeyey intaasaan sameeyey waa banaale shaaciriintuun baa raac kuwa yani qaawiinta unbaa shicirkaas raacio ka dabageli wey aayaddani markay soo degtay xasaan binu saabit xasaan binu saabit iyo kacab binu maalig iyo cabdullaahi binu rawaaxa iyo gabayaashii ree ansaareen yaa nabiga u yimid iyagoo ooyi yaa rasuul markuu alla aayadda soo dejinayey inaanu anagu gabayno yuu ogaaba yidhaahdeen aayaddan dambe u akriyay nabigu ila ladiina aamanuu de idinku muminiin baa tihiin camalkiinu waa saalix ku radinaysaa shicirka aayadda dambe u akriyay marka shicirka haddii dib loo raaco shicirka beenta iyo balaayada lagu dhex daraaxune nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi ashicru kalaam xasanuhu xasanu waqabiixuhu qabix imaam shaaficina saasuu faafiyey shicirku waa un kalaam buu lamid yahay kama duwana kiisa fiicanina wuu fiican yahay kiisa xuna wuu xun yahay waka hadduu shicirku xikmad iyo cilmi xambaarsan yahay xikmad iyo cilmi iyo run hadduu xambaarsan yahay de waxba dhibaato male waa laga qaadanaya wey culimmada islaamku kutubo badan bay shicir ku kutubo badan hadduu dee qabiix waxaan jirin iyo wax beena uu yahayna sidaa u wey ninkaas saan buu marka shicirku sidiisa uma wada xumo wey laakiin waxaan jirin laguma wardii karo shicirka bilmatal kasaa soo qaado bilmatal dee cid lagu ammaanayo saalixiinba ahaytoo dhimatayba on waxba warhaynin inaad wardi ka dhigato intaad soo fadhiisataan aad wardi joogtaa ah ka dhigataan shicir lama rabo shicirka cilmi ahaan baa looga faaideysan shicirka cilmi ahaan laakiin wardi lagama dhigi karo shicirka wey insha allahu tacaala wa shucaraa dadka gabyaay yatabicuhum waxaa raaca alqaawuuna kuwa lunsan baa raaca heesta waa kaad aragteen heesta iyo durbaanta iyo markii la isla qabto caruurta iyo waxaa kusoo ururi dadka aan waxba aqoon yaa kusoo ururi alam tara miyaadan arag baa layidhi annahum yowm fii kulli waadin tog kasta oo hadala wey fii kulli laqwin wey tog kasta faraq kasta oo hadala yaymuun inay ku wareersan yihiin oo marba waxay mala yafculuna waxayna samaynayn iyo sheeganaya libaax baan ahay kanaan waxbaan dilay anuu saasaan ahay waxaasoo midh may subaya ila aladiina aamanuu kuwa mooye aamanuu mu'minoobay wa camiluu camal falay asaalixaati amal wanaagsan wadakaruu llaha alla xusay kaiiran in badan wantasaruu ku aargutay shicirka min bacdi maa ulimuu inta la dulmiyey kadib ku aargutay shicirka hadday ninka shaacirka ahi uu islaamka ugu hiilinayo sidii xasaan binu saabit iyo cabdulaahi binu rawax cabdilaahi binu rawax nabigu yidhi u jawaa malku jibriil baa kula jire gabay buu ka sii daayey waxa weeye uu qureysha iyo abu sufyaan iyo nimankaa ugu jawaabayo yuu ka sii daayey gabayihiisu way badnaayeen cabdullaahi binu rawax iyo xasaan binu saabit labadaba marka qofku hadduu gabayaa yahay laakiin uu mumin yahay camalkiisu saalix yahay gabayga dhexdiisa iyo shicirka dhexdiisana uu alla ku xusayo shicirka dhexdiisa oo sidiisa kale waa loo xusayo oo shicirka ku aadgudanayo islaamka ugu aadgudayo kaas kuma jiro shicirka xun kuma jira wey waa yahay shucaradu waa dad xun ila ladiina kuwii mooye aamanuu rumeeye wacamiluu camal falaa saalixaati camal wanaagsan wadakarullaha alla xusay kaiiran in badan oo shicirka laftiisa alla ku xusay wantasaruu ku aadgutay shicirka ku aadguday min bacdi maa dulmi la dulmiyey oo islaamka intii la dulmiyey shicirkii iyo gaaladiibay ugu halceliyeen wasayaclamu ladiina dalamuu waa masale cajiiba sayaclamu way ogaan doonaan waa hanjabaad aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey aya munqalabin makaanu gadoonka yanqalibun ay u gadoomi doonaan meeshay tegi doonaan iyagaaba ogaan doona munqalab waa makaanu gadoon hadda adduunkiisoo lama joogo meesha la tegi doono wey lagu dambayn doono daalimiintu wayba ogaan doonaan waseyaclamu way ogaan doonaan aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey aya munqalabin makaanu gadoonka yanqalibuuna ay u gadoomi doonaan suuratu namal waa suuraddii labaatan iyo toddobaad aayadaheeduna waa sagaashan iyo saddex qur-aanka kariimkaa ah dhowr suuradood baa sagaashan gaadha midba wax u dheerba oon boqollo gaadhin inta kalena ka tago sagaashan gaadha suuradda la yidhaahdo suuratu idaa waqaca iyo suuradaha yacni sagaashanka gaadho waa kuwa suuratu kaahiye iyo suuradaha sagaashanka gaadho wey marka suuraddan waa suuradda waana waana makiya suuraddu cala alilaaq lasoo kala reebi maayo makiya wey qur-aanka saynu sheegnay waxaa weeye arkaanu tawxiid arkaanu lislaam buu ka hadlaya albachu warisaala albachu walqiyaama wrisaalatu walwaxyu watawxiid kuwaas ku shuqul leeyahay wey taasiin in badan baynu soo maray macnahooda linooma sheegin ma naqaano tafsiirkooda laakiin sidaynu dhihi jiray xagga aqrinta marka qur-aan ahaan la aqriayo ajri baa laga heli oo da iyo siin markaad joogto labaatan ajri baad ka helaysaa markaad aqrido qur-aanka ka mida qofkii aqriya waa loo laalaabay toban jeer walaa aquulu allam mim xarfun laakin alifun xarfun wa miimun xarfun walaamun xarfun wakaawy waa agga qiraada xagga kalena carab baa lasoo hordhigo lagu caraynaya laleeyahy qur-aankani waa xuruuftan caadigahe taqaanaan buu ka samaysan yahay da iyo siin iyo miim iyo ya iyo xar isagoo kale la kale yay ku tahay suuradaha lagu bilaabo xuruuftan muqadacada ana labaatan iyo sagaal hadday yihiin si toosa ama si dadban bay qur'aanka sharaftiisa yay u sheegayaan suuradaha lagu bilaabay tilka taa qiimaha badani aayaatulqur'aani qur-aanka aayadihiisii weeye iyo wa kitaabin kitaab aayadihii mubiinin oo cad oo waadixa oo bayina hudan xaalu hanuun yahay iyo bushra bishaaro lilmuminiina muminiinta uu bishaare u yahay aladiina muminiinta yuqiimuuna salaata salaada ooga say tahay ula yimaada wayutuuna zakaata zakada bixiya wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro hum iyagu yuuqinuuna yaqiiniya wey qur-aanku kuwaasuu dawo u yahay dadkao dhan dawo iyo hanuun wuu u yahay kuwa rumeeyuu dee aada qiimo ugu leeyahay wey dadkao dhan waa loogu talagalay inay ku hanuunaan laakiin cidda rumaysata ee qaadata waa ciddaa alxamdulilah intaanan meesha waa wax weyn intaan in leegoo muminiina waagii hore lama dhex fadhiisan jirin berigii horeenu wax aqrisan jiray intan in laeg lama soo dhex fadhiisan jirin sheekh ka yaabinta dad yar baa la ahaan jira masaajidada aad ba looguma tukan jirin berigii hore allah wuxuu leey subxaanau wa tacaala aayadahaas lagugu soo dejiyey waa qur aayadihiisa iyo aayadihiisa kitaabku waa waadix macnihiisu ma qarsoona hanuun iyo bishaaru muminiinta u yahay muminiintu waa kuwe waa kuwa salaadu siday tahay ula yimaada zakadana bixiyo aakhirana yaqiinina wey waa kuwa muminiinta dhabte qofku hadduuna tukanin muumin ma aha waxa weeye markuu laa ilaha illa lahu muxamedun rasuullah yidhaahdo hadduu salaada ku dari waayo intaa yar way waydame waa roob salaadu waa roobkii laa ilaha illa lah muxamedun rasullah roobkii kicinaya soo dhalinaya iyo salaadu tahay wey waagi hore waxaa loo daliishan jiray markii la yidha ninkaas waa nin fiican miyuu tukadaa baanu dhihi jirnay ma tukadaa salaadu baa la weydiin ruux haduuna tukanin muslima ma ahad tilka taa qiimaha badani aayaatulqur'aani qur-aanka aayadihiisi weeye iyo aayaatu kitaabin kitaab aayadihi mubiinin oo cad oo waadixa hudan xaaluu hanuun yahay kitaabkaasi wa bushran bishaaro lilmuminiina dadka muminiinta aladiina muminiintu kuwii weeye yuqiimuuna salaata salaada ooga wayuutuuna zakaata zakadana bixiya wahum iyaguna bilaakhirati aakhira hum iyagu yuuqinuuna yaqiinaya markii maka la joogay zakadu si guud bay waajib u ahayd laakiin ma kala habaysanayno intaasaa la bixino xoolaha noocaasaa laga bixino dadka noocaasaa la siin ma ahayn markii madiine la yimid baa saa loo kala habayey laakiin markaa hore si guud bay waajib u ahayd in aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynin zayanaa waan u qurxinay lahum iyaga acmaalahum camalkan iyagu ay ku jiraanee xunka ah oo fahum iyagu yacmahuuna way wareersan yihiin ulaaika kuwaasi aladiina kuwa lahum uu sugnaaday suu-uul cadaabi cadaab xun wahum iyaguna filaakhirati aakhiro dhexdeeda humul akhsaruuna kuwa ugu khasaaro badan wey dadkii muminiinta qiyaamaha rumeeyey qiimahay leeyihiin waad aragtaa waa kuwa uu alla jecel yahay ee loo bishaareeyey kuwaan aakharo rumaynin camalka ay ku jiraan baa shaydaanka u qurxinaya qofku waa kitaab qumano laydhaya qoorta ugu jira ma maqashay waa kuwa aan muminiinta ahayn qofka muminkii wuu baraarugsan yahayo wixii khaladi kanu wuxuu samayn oo dhan baa la fiican wey qumana qoorta ugu jira kuwa noocaasa ee sidaasi camalkooda mar hadday gaalnimo doorteen camalkaa gaalnimadah doorteen unbuu shaydaanku kusii kaxayn way wareersan yihiin marka waxaa usugnaaday cadaab xun aakhirana iyagaa ugu khasaaro badan kuwaasi allah wuxuu leeyahay in aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhiro zayana lahum waan u qurxinay acmaalahum acmaashoodii fahum iyagu yacmahuuna way wareersan yihiin ulaaika kuwa noocaasihi aladiina kuweeye lahum u sugnaaday suul cadaabi cadaabkiisa xun wahum iyaguna filaakhirati aakhira dhexdeeda humul akhsaruuna kuwa ugu khasaaro badan wey wainaka adiga nabiyulaahi maxamedow latulaqaa waa la soo ridi alqur'aana qur-aankii baa lagugu soo ridi oo lagu waxyoon miladun miladun xakiimin alla xakiima jahadii caliimin oo wax og baa xaggiisa qur-aanka lagaaga keenay qur-aanku sida mushrikiintu sheegeen ma ahe oo dad kale kamaadan soo qorino sixir iyo waxba ma ahe alla xakiimaho caliima xaggiisu qur-aanku kaaga yimid wey miladun ilaahin miladun rabbin xakiimin caliim qur-aanka xaggaasaa laga keena nabiylahi maxamed wainaka adiga nabiylahi maxamedow latulaqa waa la soo tuuray alqur'aana qur-aankii waa lagugu soo riday waxyahaan baa lagugu dhibay miladun rabbin miladun ilaahin ilaah jahadii xakiimin oo falsan caliimin og id qaala muuse nabiylahi maxamed iyo nabi muuse inta badan waa laysku ag sheegaa wadkur xus baa layidhi wadkur xus id waqti qaalo uu muuse muuse ku yidhi liahlihi reerkiisii waa gabadhii uu qabay caruurtay dhashay inii anigu aanastu waxaan arkaa naaran dab baan arkaa saatiikum waxaan idinkala iman minhaa naartaa xaggeeda bikhabarin war way haboobeen oo wadadii o aatiikum waxaan idinkala iman bishihaabin dhuxul qabasin oo nool lacalakum tasaluuna si aada u diirsataan falamaa markuu u yimid nuudiya waa loo dhawaaqay oo maxaa layidhi anbuurika waa la barakeeyey man fi man cinda naari naarta agteeda waxa jooga iyo waman xowlaha hareeraheedaba wa subxaana allaahi allaa nashan rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeedaha nabiy llaahi markuu madyan ka yimid gabadhii xaaskiisa ahayd buu ilmo caruura wadata siinay markay joogaan oo duuri siina joogaan oy habeen tahay wadadiina ay kalumeen oo wax wax u sheega ay laayihiin qabowna jiro yuda meeshaa ka ololaya arkay wuxuu bal meeshaa sii jooga oo ama war baan inoo keeni wadada inoo sheega ama dabaynu ku diirsanaan inoo keeni halkaa sii joogoy waa meeshii markuu tegey wuxuu u tegey cajiib geed qoyan qoyanoo dab ka ololayo wuuna qoyan yaha dabna wuu ka dhex ololaya ololku waa sii koraya geedkuna qoyaankiisu uu sii kordha wuu sii cagaaraanaya samaduu dhowra wuxuu arkay dabkaasi ilaa hawada sare inuu dabkaasi qoto arkaa wuu yaabay marka isagoo taaganoo yaaban yaa loo dhawaaqo la yidhi war muusow way barakaysan yihiin naarta dadka ag jooga fi naari cinda naar way iyo wixii ku hareera tuban oo dhan alla habaana nasahan wakaan nabiylaahi muuse saasuu ahaa waa mucjizadii u horreysay la siiyey waxaa weeye masar buu kusii socdaa marka masar baa loo diray oo nabi looga dhig halkaasaa nabinimadu uga bilaabatay nabi asal ahaantii hoos ahaan wuu u ahaay rasuulnimadu halkaas uga bilaabatay id wakti balxus baa layidhi qaala muusa muuse uu ku yidhi liahlii xaaskiisii inii anigu aanastu waxaan arkaa naaran dab baan arkaa buud saatiikum waxaan idinkala oo wadada inagu toosiyo ilan waynu habowsannahay ow aatiikum waxaan idin kala iman bishihaabin dhuxul qabasin oo nool lacallakum tas'aluuna si aad u diirsataan ood qabowga uga diirsataan falamaa jaaaha markuu tegey nuudiya waa loo dhawaaqay oo maxaa la yidhi anbuurika waa la barakeeyey man fi naari man cinda annaari naarta agteeda waxa joogo dee malaa'igta iyo jinka iyo insiga iyo wuxuu o dhan nabi muusena wuu ku jiraa dadkaa barakaysan iyo waman xawlaa wixii hareeraheedoo dhan wa subxaana allaahi allah baa nasahan rabbilcaalamiin caalamiinta rabbigeeda ya muusa muusow marka dabkii oo wuxuu arkay ololaya oo hadana geedkii qoyan yahay waa cajiib yaa muusa muusow inahu shaniga jiraa waxaa weeye ana anigu allah baan ahay alihi alcasiizu ee qaalib ee falsanaa wa alqi tuur casaaka ushaada tuur falamaa ra'ahaa markuu arkay tahtazu iyadoo dhaqdhaqaaqaysa kaanaha jaanun mas oo kale ah walaa wuu jeedsaday mudbiran xaalo u jeedsaday walow yacqib dibna ma soo dhawray ma soo noqonin maxaa lagu yidhi marka yaa muusa muusow laa takaf ha baqin inii anigu laa yakhaafu ma baqaan ladaya agteeda almursaluuna mursaliintu ma baqaan nabilaahi muuse waxaa la yidhi inii ana allaahu qolada muctasiladii waxay yidhaahdeen ilaahay ma hadli karay yidhahdeenoo sawdiga xuruuf midna ma maba hadli karay marka geedkaa ka waran geedkaasaa hadal lagu abuuray oo laga hadalsiiyey bay yidhaahdeen ma geedkaa leh ana allahu ma geedkaa le markaa ma geedkaa ilaaha waxa ana leh waa allahe ma geedkaa ana allahu leh muctasiladu waa cajiib wey waa khatar allah wuxuu leeyahay falamaa jaaahaa markuu muuse meeshii yimid oo loo sheegay meeshu inay barakaysan tahay allah wuxuu ku yidhi yaa muuse muusow inahu shaniga jiraa waxaa weeye ana anigu allah baanahay alcasiizu oo qaaliba alxakiimu oo falsan waa la tababaraya nabi muuse mucjizadan uu fircoon ula tegi doono yaa lagu tababari si uuna dhowaan uga didin wa alqi tuur casaaka ushaada tuur baa lagu yihi falamaa raaa wuu tuuray marka falamaa ra'ahaa markuu arkay tahtazu iyadoo dhaqdhaqaaqi kaanahaa jaanun mas aada moodo maska yarbaa jaan la marka waxaa jaan loogu bixiyey dhaqdhaqaaqeeda xoog badan ee wax weyn bay ahayd walaa wuu jeedsaday muuse mudbiran isagoo jeedsaday caguhu wax ka day walam mana soo jeedsanin dib ma soo dhowrin markaasaa waxaa lgu yaa muusa muusow laa takhaf ha baqin inii aniga laa yakhaafu ma baqaan buu alla ku yidhi ladaya agtayda almursaluuna qof mursalihi agtayda dhibaata uma taalle ilaa laakine man dalama qofkii dulmi sameeya uma bedela ku bedela dulmigii xusnan wanaag bacda suu'in xumaan kadib fa inii anigu afuurun waanu dhaafi raiimu waanu naxariisan markay sirtana waa munqadic muuse lama xidhiidhe masaladaa waa munaasab ahaano nabi muuse sawcagaha wax kama dayn waxa weeye cilmi la-aan baa ugeyso de waxan kumuu tababarane marka waxaa si guud loo baraarujinaya qofkii intuu xumaan sameeyo tooba keena inaan dhibaato haysanin intuu umaan sameeyo tooba keena ilaa laakina man dalama qofkii dulmi sameeya uma bedela ku bedela xusnan wanaag ku bedela xumaantii bacda suucin xumaan kadib fa inii anigu afuurun waanu dhaafi raiim waa naxariisan mucjizad kale hadana waad khilgeli yadanka gacantaada fii jaybika jeeba dircika halkaa geli baa gacantaada lagu yiri takhruj way soo bixi baydaa iyadoo cadoo iftiimaysa min kayri suuin cudur la-aan sira la-aan xumaan la-aan yani baras ma aha fii tisci aayaatin haadanis mucjizataan mucjizo yay ka mid yihiin ilaa fircoona fircoon baana yaana loo diri iyo wa qowmihi tolkii inahum iyagu fircooni qowmkiisu kaanu waxay qowma qowm faasiqiin oo faasiqiina marka meesha waxaa ku jirta ukac baa ku jirta fii tisca aayaatin waxaa laleeyahay sagaal aayadood bay labadani ka mid yihiin sagaal mucjizo yay labadanu ka mid yihiin oo kolley dabcan suuratulacraaf lagu sheegay toddoba ka mida yay labadanu ka mid yihiin baa lagu yidhi adkhil geli baa layidhi yadaka gacantaada fii jaybika jeybe dircika geli takhruuj ay soo bixbay daaciyadoo iftiimayso walac leh bikayri suu'in xumaan la-aan aan wey fii tisci aayaatin maca tisci aayaatin sagaal aayadood macood yay labadanu yihiin ilaa fircoona baanaad ula kici doontaa yani ilaa fircoona aad kici fii tisci aayaatin ilaa fircoona baad ula kici iyo waqowmihi tolki ula kicida inagaa soo gelinayna fii tisci aayaatin iyadoo soo bix fii tis ayatin sagaal aayadood weyn oo taatii ilaa fircawna aad ula tegeyso iyo wa qowmihi tolkii inahum waxay ahaayeen fircoon iyo qowmkiisu qowm qom faasiqiin oo faasiqiina falamaa jaathum markay fircoon iyo qowmkiisa u timid aayaatuna aayadaha iyagii mubsiratan iyagoo daahir oo iftiimaya qaaluu waxay idhi hadaa kani sixirun sixri wey mubinun cad qisadu dheerayde walaa sixirka lamidaanu kaa horgeyneyna weliba kuwa saaxiriinta markii la keenayna kii tababaray baa tahay buu nabi muuse ku yidhi falamaa jaaadhum markay u timid fircoon iyo qoomkii aayaatuna aayadaha iyagii markay u yimaadeen mubsiratan oo cad oo waadixa qaaluu waxay yidhi haadaakanu sixru sixir weye mubinoona cad wajaxaduu way diideen bihaa aayadihii way diideen fircoon iyo qoomkiisii wasayqanathaa way yaqiinasay anfusuhum naftoodu dulman bay u diideen dulmi dartii wa culuwan kibir dartii bay u diideen markay diidan yihiin fircoon wuu garanayaa maa anzala haaulaa ilaa rabulcaalamiina waa ka u fircoon wuxuu garanaya waxaan inaan bani aadam soo dejinin sixirna ayna ahayn buu garanayaa fircoon ee way diideen u kasbaydo dulmi iyo gardarro kibir iyo caqli xumo yay u diideen baa laleeyahy reer fircoon way diideen waa way diideen reer fircoon bihaa aayadihii wastayqanadhaa way yaqiinisay aayadihii anfusuhum naftoodu oo inay xaq yaabay garta maxay u diideen wastayqanadhaa anfusuhum wajaxaduu way diideen bihaa aayadihi wasayqanathaa anfusum naftoodu way yaqiinatay inaan waxaanu sixirhayna alla keenay dulman gardaray u diideen iyo xaqdarro iyo waculuwan kibir allah wuxuu fandur baleeg kayfa sidii kaana uu ahaado caaqibatu kuwa wax fasaadiya cidhibtoodu siday noqoto baleeg fircoon cidhibtiisu maxay ku dambaysay waxaa weeye sabaax keli iyo gebi ahaantood ba boqolaal kun iyagoo ah ya halaagsameen wey fandur eeg kayfa siday kaana hata caaqibatu lmufsidiina kuwa wax fasaaday cidhibtooda balsay noqotay eeg alla subxana